والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ربي ويرضاه ولا ليال إلهي با تبارك وتعالى مهدا إسكاله الله سبحانه وتعالى إنه سو جمعيي إنه سو أروريي في هذا المكان الطيب المبارك inagoo dhagaysanaynaa hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maantoo kale waa maalin cajiiba waa maalin aada u layaa badan waa maalin jimco ah waa maalin saacatu lijaaba dhexdeeda aynu ku sugannahay waa maalin culamo ay nala joogaan ina wacdinayaan wax inoo sheegayaan quluubteena ay noolaynayaan bilqur'aan wasunna jazaahum allahu alfa khayr in sha allahu tacaala walaalayaal qaybtii labaad ee muxaadarada ayaynu u gudageli doonnaa biidni rabbina subxaanahu wa tacaala walaalayaal mawduuca iyo cinwaanka inoo iclaansan uu sheekhuna wuxuu ka tilmaami doono biidni rabbina subxaanahu wa tacaala waxa uu yahay asbaabu inhiyaar albuyuud asbaabaha iyo qodobada keena guryuhu inay burburaan ma jecli sheekha inaan ka hor dhaco laakiin qoysku waa xubin waa cubu muhima oo mujtamaca iyo bulshaweynta dhexdeeda ku sugan waxaa aada u muhima inaynu asbaabaha ka faa'iidaysanno ina miisaanka la sasaaro qof waliba rag iyo dumar yar iyo weyn inuu waxa weeye inuu isasaxo ujeeddada maqsadka danta aynu uga soconno muxaadarada waa arrinta caynkaasiya weyn ma jecel inaan hadalka kusii dheeraado waxaa midigtayda iga fadhiya ashaykh maxamuud sheekh xasan oo ku magac dheer abu talxa jazaahu allahu khayra waxaynu leenahay tafadal mashkuuran ma'juura آله وصحابته أجمعين ما بعد إخواني وأخواتي في الله waxaan jeclahay muxaadaradii qaybteennii labaad oo ah asbaabaha keena burburka qoyska inaan wax ka tilmaamo ujeeddada muxaadaradani waa inay wax noo hagaagaan ujeeddada muxaadaradani wixii naga khaldan baa inaannu saxanno goorta aanu ogaano kadib cudurada eh, ay reeruhu nooga burburayaan markaan ogaano kadib waxaan jeclaan lahaa qofka moobaylka gabdhaha gaar ahaan ragga gaar ahaan ee dadka haysta maxaa la yidhaahdaa moobaylada hadday ku qoran karaan way ficlaan lahayd waa qodobo aad iyo aada muhiim u ah xagga aragtideyda weeye daawana waan u baahannahay insha allah marka waa diyaar bata soma sheekhna diyaar bata sooma diyaar ba tahay soo saas ma qodobka koobaad oo reeraha burburiya ama keena reeruhu inay burburaan waa doorashada hore oo lagu salaynin shareecada islaamka marka hore ee wax la dooranayo oo doorashada aan lagu salaynin shareecada islaamka maxaa ka mid ah marka wax la dooranayo maxaa lagu doortaa shareecadeennu diin iyo akhlaaq bay tidhi diin iyo akhlaaq in la doorto waxay fududaynaysaa reer weyn inoo dhismaan sidii muxaadaradeenni hore aan ku soo sheegnay haddaan diin iyo akhlaaq la ysku dooranin haddii qurux la ysku doorto haddii qabiil la ysku doorto haddii maal iyo dhaqaalo la ysku doorto intaba way dhammaanayaan haa way dhammaanayaan oo xooluhu way dhammaanayaan way dhammaanayaan quruxdu way dhammaanaysaa quruxdu cudur iyo xanuun baa bedeli kara laakiin markay masaladu ay noqoto sujuud markay noqoto rukuuc markay noqoto cibaado markay noqoto iyo akhlaaq waxaa weeyaan reerkaasi siduu ku burburaa waa nasiib anigu melihi reer walba waa inuus haystaa hadduu calafku dhammaado reerku waa burburayaa ilaahay baana subxaana wa tacaala xukumay inaan la isku koollaysnaanin laakiin waxyaabaha reeraha burburiya qodobka koowaad waa inaan doorashada hore aan la hagaajinin qodobka waa qodobka koowaad weeye qodobka labaad labada qof oon isbaranin iyagoo ayagoo kala duwan labada qof oon isbaranin iyagoo kala duwan waana qodobkii aan markii dib u dhigay oon idhi muxaadarada dambean ku sheegi doonaa waxaan rabaa dadka akhyaarta ee meesha fadhiya rag iyo dumarba inaan u caddeeyoon u sheego kelimadan iyo qodobka labaad waxaan oola jeedo waxaan ognahay labada qof isma yaqaanaan waa xaqiiqo weeye inayn is aqoonin waxaa laga yaabaa ninkani inuu ka soo toosay guri cilmi iyo aqoon iyo macrifo saaxiib u ah gabadhuna ay ka soo toosto guri asar uu yahay jahli cagsina waad ka dhigi kartaa waxaa laga yaabaa labada qof inuu mid ku soo koray dhaqaalo badan iyo xoolo badan midna uu faqri uu carrada cunaya uu ku soo koray waxaa laga yaabaa labada qof inuu mid caqli badan yahay midna caqligiisi uu hooseeyo waxaa laga yaabaa labada qof mid inuu xanaaq badan yahay midna uu dulqaad badan yahay labada qof sidooda way kala duwan yihiin mid baa nadaafad badan mid baa nadaafadda ku xun mid baa bakiida mid baa gacan furan labada qof way kala duwan yihiine waxaad iga jawaabtaan walaalayaalow labada qof ee noocaa hadda aan u sheegay u kala duwan markay guri guri iskugu imaadaan doonayaanna inay wax u hagaagaan sidee bay wax oogu hagaagayaan haddayna isbaranin markaan isshukaansanaynay xusuuso markaan ishukaansanayna xusuuso waxaad ii sheegtay inta wanaagsan baad ii sheegtay soo saas maahayn inta wanaagsan baad ii sheegay soo ma anna inta wanaagsan baan kuu sheegay waxaan anugu lahaa haddaad mar gacanahayga soo gasho ya waxaan kaa dhigi doonaa gabadh marwe ah ma anigoo kale hadda gabadhu waxay lahayd gaari haddaad maqasho gabadh baa gaari ah waa aniga haddaad mar gacantayda soo gasho farahaga dunka doontaa waxaas waa theory wey waa hadal wey laakiin markii xaqiiqada la tago oo nolosha guri layskugu tago waa shay saas daraaddeed baan doonayaa in laysbarto gabdhuhu hadday doonayaan muxaadarada inay ka faa'iidaystaan horta waa inay aamusaan soo moogdiina gabdhuhu intay hadlayaan suurtagal maa inay muxaadara ay dhegaysan karaan marka gabdhaha hadday doonayaan inay muxaadarada ka faa'iidaystaan oo ay qortaan horta ha aamuseen ha degeen markaasuu macallinkuna muxaadarada dhigi karaa dadkuna faa'idaysan karaan aniga noloshayda macalin baan ahaa marka anoo wax dhigaya hadduu qof hadlo waxay u badan tahay muxaadarad intaan joojinaa iska dhaqaaqo hadda waruna dabow waaya waa laga yaabaa gabdho yaryar inay jiraan oo meesha ku koray muxaadaradan xiisaynaya waa loo turjumi karaa wax fiican weya wax fiican weya naxwi markaad guriga tagto inaad dhahdo xabiibtii soo fadhiisa bar maanta waxbaa soo faa'iidaystay ismaandhaaf badan baana dhex maray wax badan baan kala tabanaynaa laakiin haddaan cilladii ogaadee cilladu iyo cudurku wuxuu ahaa ismaanna aqooni inaan isbaranno ayaan u baahanahay maxaad jeceshahay oon ku siiyaa maxaad neceb tahay oon kaa ilaaliyaa maxaa ka maxaad ka cadhootaa oo kaa ilaaliyaa maxaad ku faraxdaa oo aan ku siiyaa hadalka xaggiisa qaabkeed u jecesha inaan kuula hadlo ficilka maxaad necab tahay ma inaan hadlo ma inaan aamuso ma inaan kula murmo markaan cadhoodo ma inaan baxdo ma inaad qaydido gabadha waxaad dhahdaa maxaad jeceshahay markaad cadhooto inaad guriga jejebiso haye maxaad jeceshahay gabadha weyn la weyd inaad isduubduubto inaad qaylido isbarta ha horta ha la isbarto marka koobaad qodobka waa muhiim aad buu muhiim u yahay xataa marka aad ninka iyo gabadha guriga iskugu imaadaan waxyaabaha ugu fiicanay ee qayb ka qaadanaysa isbarashada waxaa ka mid a ah inay xataa cuntada la cunayo xataa cadhada xataa xanaaqa waxaasoo dhan xataa tarbiyada dulqaadka cuqdadda sabaryarida sabarka waxa in layska weydiiyo oo qodobo dhaadheer qodobka saddexaad baan rabaa inaan u gudbo muxaadaradan way ka duwan tahay muxaadaraad kale muxaadaraadkan waa waxyaabaha reeraheenna duminaya si fiican dhagaha ugu fura si wanaagsan u dhegaysta qodobka saddexaad jahli lagaga jiro xuquuqda lamaanaha waa qodob muhiima reeraheenna waxaa burburiya labadan qof ee isqabta oo aan aqoonba aslanba xuquuqda uu midba midka kale ku leehay ama labadooda ka dhacaysa weliba waayahan dambe ayaan darida la arkaa idiin sheegi gabadhii way weynaanaysaa wiilkiina waa weynaanayaa weligood waalidkii dhalayba oogama sheekaynayaan xaqiiqada dhabta dhabtaysiweysa iyo sida reer loo dhaqmo gabdhaha intooda badan in badan oo ka mid a gabadhii markay weynaato wiilkii markuu weynaado waa la guursadaa meel wax laga mar lama yaqaan cunto la kariyaa reer ku dumayaa snaabjaad soo dhacay buu reer ku dumayaa xaqiiqa dhab weeye snaabjaad soo dhacay reer dhan baa ku dumay lianna xuquuqda laysku isku leeyahay lama garanin xuquuqda la isku leeyahay maxaa ka mida marka gabadhu maxay leedahay oo xaq ah ninku muxuu leeyahay oo xaq ah ninka waxaa lagu leeyahay qawaamadibaa kow ah inuu reerkan madax u yahay ikhwaanii fi illaah guryaheennu waa inay noqdaan dowlad intaynan hadda yaa raba inuu madaxweyne soomaaliya u noqdo bal gacanta aan taagno waxaan rabaa inaan idiin sheego oo wallaahi ah inaad madaxweyne tahay reerkaagaad madaxweyne u tahay oo xaaskaaga iyo carruurtaadaad madaxweyne u tahay haddaad madaxweynenimadaasi aad garan weydo mooshin baa lagaa keenaya xaqiiqadu waa sahde hadda reero badan oo duban ma ogo waxay un ku duben mooshin unbaa laga keenay lakiin mase ogeyn laakiin soomaaliya unbaan maqalla un baarlamaankaa mooshin keenay laakiin annaga qol mooshin baa nagu socda reerka oo caruurtii iyo islaantii laakiin lama ogo waxaan u baahanay ikhwaani reerkeenna ninku inuu xuquuqdii lagu lahaa inuu ka soo baxo waxaa ka mid a ah reerka inaad u shaqayso oo aad baahi tirto oyna bini aadam u baahanin gaalo u baahanin ilmahaaga iskuul islaami haddaad geyn karto aad geyso haddaad waddan kale ay kugu soo barbaari karaan inaad dhaxda xidhato ood xaaskaaga dhahdo anaga anaa kuu shaqaynaya anigaa mas-uulkaa ah ilmaheenna ma noo badbaadin kartaa waddan muslimma ma noo geyn soomaaliya ma noogeyn kartaa af soomaaliya ma soo baran karaan qur-aanka ma soo xidin karaan afar sano shan sano ayaga oo soomaali ah ayagoo muslim dhaba dib ma noogu soo celin kartaa ama ani sooma aha anigaa kuu jooga anaa ninkaagii ah anigaa zawjkaagii ah anigaa kuu shaqay hooyadaa baan xoolo siini oo aabbaha baan xoolo siini oo waxaa weeyaan waxaad u baahan tahay raganimaday ka mid tahay haddaadan taa yeeli karin sooma aha halkan marka la joogo waa inaad reerkaaga u shaqaysaa aad baad ugu mahadsantihiin reer austraaliya waad beth baan ka soo degay meelban baan haddaan weli aan joogaa waxaan tegi doonaa meelo kale oo sydney iyo maxaa la yidhahdaa brisban inta waan tegi doonaa runtii intaan arkay yurub aad baad uga fiicantihiin wallaahi yurub aad baad uga fiicantihiin burburka qoyska aad baad uga fiicantihiin ragga shaqaysanaya aad baad uga fiicantihiin aad baan oogu mahadinayaa uxayihim salaan khaas a ah baan u dirayaa ragga austraaliya ee soomaaliya ee u shaqaysanaya dumarkooda aad iyo aad runtii waan mulaaxadeeyey waxaa kaloon arkay inta magaalada dhex wareegayay asturka qiimaha badaneen arkay gabdhaha yaryar ee maqaaxiyaha ka shaqaynayo kulligood garbasaartoodii qaba oo asturan waa wax aad iyo aad u wanaagsan wey <clears throat> marka mulaaxadadaasi runtii waa mulaaxado ii muuqato qiimo badan laakiin waa inaan baranno xuquuqda gabadhu ay leedahay iyo xuquuqda uu ninku leeyahay aad gabadha oon daahir ahayn ma la furi karaa <clears throat> gabadha oon daahir ahayn ma la furi karaa gabadha marka la furayo see loo fura waa xuquuq la doonaya ninku inuu ogaado waa xuquuq la doonaya gabadhu inay ogaato reerihii intii la burburay baa kadib maxaa li sheekhow laleeyahay waxaa weeyaan xuquuqda waxaa ka mida inaad barato reerkan see ku dhismi karaa hadduu dumayana see ku dumi karaa dariiqadee ku dumi karaa gabadha meeqa dalqad baa lagu furi karaa goormo ayaan la furi karin ciddadeedu gabadha wayna ogaato waa meeqa wabitaali ilmaha xadaanadooda yaa iska leh uu ku waajibaa goormo ayuu ninku nafaqadoo laga doonayaa waa in xuquuqdaa la bartaa haddii kale waxay noqon haddee jahligu waa khatar weeye jahligu aad buu khatar u yahay marka horta xuquuqda waa qodob isagana aad muhiim waa ah, qodobka afraad dhibaatada dhaqaale reeraheenna qurbaha ku nool qayb weyn waxaa ka ah burburka inaa idinku ka fiicantihiin waa suurtagal laakiin qayb weyn waxaa ka ah burburka dhaqaalaha waxaa cajiiba ah, sidee buu dhaqaale burbur iyo kala tag uu u sababi karaa sidee anigu waxaan siiyaa qoysaska tusaale cajiiba waa maxay walaalow walaalay maxaa noo idiin diiday intaad fadhiisataan inaad dhahdaan dhaqaalo maxaana soo gala bal siday u dhib yartaa rabaa idiin sheega caawa dhaqaalo maxaana soo gala waxaana soo gala intaa baahida guriga taalla ee ijaar ka bilow iyo dhaqaalahan kale oo teleefanada iyo ku xejisii biilkana ku dar maxaa nagu filan intaasaa nagu filan maxaa soo hadhay qaraabadayda iyo qaraabadaada yaa daran inta aanu u dirno maxaa ii soo hadhay sadaqo maxaan u baxsan karnaa maxaa ii soo hadhay caruurta mustaqbalkooda maxaan ku samaysan karnaa haweenka idinka ayuutada ku fiicane adugu inta ayuuta noogu gal laakiin markii ayuutada la galo oo ayuutadii ay soo aruurayso waa inay taallo heshiis iyo isfaham war ayuutadan maxaan ku qaban karnaa maxaan ku samayn doonnaa war reerku dhaqaalihiisu waa intaa laakiin laba boqol oo dollar iyo saddex boqol oo dollar oo sandareero yar ah inuu reer ku burburo runtii waa ayaan darre aad u weyn wey oo sambareed lagu kala galo waxaan qiimo lahayn wax badso soomaali maxay tiri maxay dhahaan wax badso maxay dhihi jireen ha xaqiiqada waa nooca meeqa ayaad leedahay wax badso aakhiradaadina aad ku gubanaysaa adduunyadaadina reerka kaaga burburaya mas'alada dhaqaalaha ilaahay baa idiin nicmeeyey adduunka waxaad ka joogtaan meelaha ugu dhaqaalaha badan waa idin soo martay waan la socdaa fursad badan ood guryo ka gagadateen wdasoomartawayda soo martay laakiin weli astraaliya waxay ku jirtaa adduunka meelaha weli dhaqaalahooda uu fiican yahay ilaahay ku shukriya oo ilaahay ku xamdiya oo caruurtiinna wax ka bara caruurtiinna wax ka bara lacagta ka bara idinkuna isku soo dhowaada biidni illaahi tabaaraka wa tacaala qodobka shanaad daal badan oon garowsho wadan guryaheenna waxaa burburiya daal badan oon layskugu garaabayn odayi tagsiguu saaray intaas weliba shaqada ninka tagsiilaha shaqadiisu aad uguma faraxsano kulli waan ognahay soo saas maa ninka tagsiilaha shaqadiisu aad uguma faraxsano waan ognahay marar qaarkood wuxuu qaadayaa wuxuusan jeclayn diin ahaan u jeclayn mooraal ahaan u jeclayn ayuu qaadaya war ma aha odaygii maanta intaas oo saacadood shaqaynayey wuxuu isleeyahay guriga markaa tagto cidda u baahan xanaanada wuxuu sugayaa gabadhii intay digsi biyo ku soo kululayso oo ay saliid ku soo shuto oo ay liin ku darto inay cagan u geliso wuxuu isleeyahay maanta adigu unbaa qofka reerka guriga qofka ugu yar oo ugu deen badan oo in la xanaaneeyo u baahan waa adiga cunto bisil iyo gabadha oo masaaj diyaar la-ah iyo sariirta oo si wacan u goglan buu sugayaa gabadhiisoo saaka mada ka kallihi ilma gee ilma xagga gee cunto u kari kuwa sooqa ayadoo oon is-ogeyn oo daalan ba isleedahay leedahay hadduu yimaado asaga adaa asaga maxaa la yidhahda adaa ka darane markuu yimaado wax kula qabto ficlan markaad fiirisana asna waa runtii ayadana waa runteed labaduba waa la daalan yahay laakiin waxaan u bixiyey qodobka daal badan oon layskaga garaabayn daal badan oon garowsho wadadin haddii laysu garaabi lahaa tusaala idin siinayaa ninkan tusaale ka soo qaadaya ninkii baa geri guriga yimid haweenaydu saasay maanta u wareegaysanaysaa mar gaadhigii bay kaxaynaysaa mar ilmihii bay geynaysaa mar way soo qaadaysaa mar iskuulkii bay geynaysaa mar way u adeegaysaa mar u karinaysaa markaad guriga timaado haddaad dhahdo allah xabiibtii waan ka xumahay daal baa kaa muuqda haddaan maanta kula joogi lahaa waad og tahay inaadan saas mataqaana u daasheen ii fadhiiso isku gal iska qabiis adig iska soo qabiso iska soo naso kareemkaadi iyo barfuunkaadi iyo diracaadi raadso ciyaalka anaa kala seseexin ma kuwa ma u malaynaysaa gabadha inay si kastoy u daalanayn inay markaa saas dhahdo ay kuu ogolaanayso inaad ilmaha seexiso maya inaad wallaahi inaada seexinayn adaaba tagsi saaraa adaaba sidan ahaa adaaba daallanaa adaaba rafaasanaa adaa maantao dhan dumarkaa qaawanun maantao dhan caydhse aad mataqaanaa waday xaggii xagga u waday may gal musuusha oo qabayso cuntaan kuu diyaarin kadibna kareen baa lugaa kuu marinaya bas intaa basay ku filan tahay beddelka la maxay waxaa weeyaan war maamata sidan baan maantao dhan intaa ilmaha la waran ha nagu qayni annagaaba daalana wallahi ifur halqaqaakuuf reerkii wuxuu ku dubay arrin yar oo la iskaga garaabi kara bes raggana waxaan u sheegayaa sir aad u hoosays u yar baan u sheegayaa dumarkana waan u sheegi doonaa sirtaa u fiirsada hadda maanta shaqaad ku maqan tahay markaasaa islaantabaad soo wacday daalka rabtaa inaad la qaybsato adigana waxaa rabtaa caawa in si wanaagsan laguu maamulo inaanayn reer waxaa dhaqi kara nin doqoneh oo haddana caqli badan nin doqon oo caqli badan baa reer dhaqi karee saddexdii galabnimo labadii galab labadii duhurnimo soo wacday waxaad tii xabiibtii maanta waxaan doonaya inaan shaqada ka soo tago oo maxaa kuu dhaca bismillahi ma xanuunsan tahay may waa kuu xiisay esh ra'yikum maxay tahay ereygaa keli ah gabadhu intee in la eg bay nolosheeda ka bedelaysaa wareedha raga waxaa ii sheegayaa dumarka eray macaan oo yar oo kooban baa reeraheenna noo dhisi kara shaydaan oo dhanna naga caydhin kara raxmaddana nagu soo dejin kara reeraheennana mustaqbal wanaagsan loo samayn kara gabadhana waa sidoo kale marka ay qoraal yar u qorto zawjkeeda oo ay mataqaanaa u raaciso ubax yarra usii raaciso wadna yarra usii raaciso oo ay xabiibii maanta goormaad soo shaqada goormaad ka soo rawaxaysaa waxaa weeyaan wuxuu isleehay wallaahi ya siduu ku shaqeeya waa adagta asagoo ordayabuu guriga imaanayaa asagoo ordaya guriga imaanayaa idan qodobka daal badan oon la yskaga garaabaynin reero badan buu naga dumaya waa in la ogaadaa qodobka shanaad qodobkaas ah qodobka lixaad faragelinta guracan ee qaraabada qaarkood intaasi qodobka intaana shaxay waxaa rabaa inaan idiin sheego inteennan haddayaa elerjigia qabayo xun cuntada cabitaanka qudaarta yaa xasaasiyad ku qaba inteenna bal raggaa raba in ogaada qof xasaasiyad ku qaba ma jiraa maalan cuntada qaar ka mid a soo saas ma aha jayid shan daqiiqo tamaam qoyska wanaagsan ee isku fiican dadka qaar ka mida elerjig bay ku qabaan xasaasiyad bay ku kabaan reerka isku wanaagsan qaybo ka mid a ah. saa daraaddeed baa qaraabada qaybo ka mid ah marka iskhilaafaan wiilkii iyo gabadhii maxay samaynayaan waxaa weeyaan gabadhina reerkii gabadhana gabadhay la xigsanayaan wiilkii reerkii mataqaanaa wiilkana wiilkay xigsanayaan qodobka lixaad waa qodob muhiima qodobka toddobaad maadaama shan daqiiqo la isiiyey saaxiibka xaasidka ah een doonaynin lamaanuhu inay guulaystaan waxaa jira qofka nolosha ku fashilmay wuxuu jecel yahay in nolosha lagu fashilmo in badanoo ka mid a ah. saas daraaddeed in badan bay reeruhu noocaasaa dumiyaan reero badan baa saa ku duma gabadhii guriga intay timaadeen waxay leedahay oo oh, heblaayo abbaayo daahaasoo kii lagu aroosay maaha hala oo fadhigan waa fadhigii sanadkii hore aan kuu imaaday mataqaanaa kuu yaallay risaaladaasay gudanaysaa islaantaas kale guriga weligaa islaantaas kale guriga kugu iman iyadoo xagga qodobka sideedaad iyadoo xagga eh, xagga eh, xilga la saaro xagga xumaanta gaabinta iyo dhacdhaca dadka qaar waxaa jira hal il uun labas ishaasna waxay aragtaa wixii uun xun bay aragtaa ishaa wixii xun oo keli ah bay aragtaa maxaan ka wadaa reerkaaga markaad wax dhinaca wanaagsan ka fiiriso gabadhu ay fiiriso ninkeeduna yahay nin muhiima nin caqli badan nin haliyey ah nin reerkiisa u shaqaysanaya markay u fiiriso dhinaca ceebtiisu way ka qarsoomaysaa gabadha markuu arko gabadh wanaagsan oo qiimo badan oo qaali ah asagana ceebtiisa way ka qarsoomaysaa sidaa daraaddeed waa inaannu ka fikirno wanaagga waa inaan fiirinno iyaannu xumaanta arkin waa inaan wanaagga fiirinno iyaannu xumaantan arkin qodobka sagaalaad masayrka dilaaga ah masayrka ragga ku dhaca iyo dumarka midka ku dhaca kee khatarsan masayrka ragga ku dhacaa khatarsan haweenka masayrkoodu waa jacayl ragga masayrkooduna waa cudur leesh masayrka dumarku ninkeedu umay diidan tahay in lala qaybsado intaa ka badan miya laakiin masayrka raggu waa cudur wuxuu leeya sheekhu mar ale markaan guriga aan galo nin kasii dhacayaaba indhahaygu i tusaan waa masaa'il aada iyo aad khatar waa wey qodobka tobnaad faham xumida xalinta khilaafaadka soo ma ogidiina marka la iskhilaafo sida loo xallin lahaa koorsooyin oomayna qaadanin soo ma ogidiina adduunku adduunka waxaad maqlaysaa ninkan wuxuu ku takhasusay sharqul awsat waa maxay sharqul awsat dhexdhexaadinteedu ku takhasus waa maxay reerkaagaa u baahan sharqul awsad markuu noqdo qaabkii dhexdhexaadintiisa aad u baran lahayd adigaa u baahan weligaa ma ka fikirtay xaaskaaga haddaa isku dhacdaan sideed u xallin kartaa waxaan rabaa inaa halka idinka sheego saddex qodoboo muhiima markaad doonayso reerkaaga inaad xalliso waxaad fiirisaa goobta waxaad fiirisaa wakhtiga waxaad fiirisaa qaabka saddexdaa hadduu alla ku waafajiyo oo si fiican u fahamto reerkaaga waa xallin kartaa waktiga fiiri wakti la gaajaysanya wax lama xaliyo wakti la gaajaysanya waxba lama xaliyo wakti la daalan yahay waxba lama xaliyo wakti la cadhaysan yahayna waxba lama xaliyo wakti qoraxdu kulushahay waxba lama xaliyo wakti qabow badan jira waxba lama xaliyo wakti ay caruur iyo dad joogaan waxba lama xaliyo yaayuur xataa hadday joogto guriga waa laga saaraa bisad hadday joogto xataa guriga waa laga saaraa wakti qofku musquul u baahan yahayna waxba lama xaliyo ogow horta wakhtiga waxba lama xalliyo goobta soomadaha qolka jiifka waxaa laguma xalliyo qolka jiifka waa lagu nastaa fadhigaa lagu xalliyaa beeraha lagu xalliyaa baddaa lagu xalliyaa hoteelladaa lagu xalliyaa quruxda meesha ay taallana biyo iyo qudaar ha taallo markaas adoon canaysnayn waa goobta wax lagu xallinayo amaa qaabka wax loo xallinayaay marka horeba waa inaad adigu isxukuntaa adigu waa inaad isxukuntaa oo dahdo heblaayo waan ogahay inaan anugu ahay nin gaabisa waan ogahay inaan xaqaagi aanan ka soo bixin waan ogahay waan ogahay sidan waan ogahay laakiin bini aadan baan ahay waxbaa iga dhaca wixii naga dhacay ma isleedahay inaan anigu gardarrada lahaa mise adiga maxaad u malaynaysaa kollaba anigu haddaan lahaa astaqfirullah alcaiim adigana icafi waana fahman malaynay beddelka aad leedahay horta adi sooma ahaa intaasoo jeerna hadda kahor waa kula hadla hadda markuu saas leey waa maruu cadhaysan yahay waad ogtiin baan gebagabeeyey insha allahu tacaala waxaa ka mida qodobada haddaan dul maro one minute dembiyada oo aan toobad badan lahayn dembiyo badanba guryaheenna ka gala guryaheenna waxaa dumiya dembiyo aan guryaheenna ka jira guryaheenna waxaa dumiya waa qodobka latonada buuqa iyo sawaxanka iyo qaylada caruurta hortooda laysku qaylayo guryaheenna waxaa dumiya amar ku taaglaynta ragga iyo madax cadayga dumarka damiaan sharxnaa waqtiga dhammaade waxaa kaloo jira degdega lamaanaha ifuriyaho ragga dumarka dhagaha qabsada kulligiin ragga aan raba inaan waxu sheego ragga waxaan u sheegay mataqaanaa ragow idhegaysta kolba gabdhahu dhagahay faraa gashadeen idhegaysta dhegay si fiican idhegaysta xaaskaagu xaaskaagu ifur hadday ku dhahdo waa ifahan inta ma maqasheen xaaskaagu ifur hadday ku dhahda macnaheedu waa maxay waxbaa khaldana ila fadhiiso oo iqanci ee kuma necbo tabar bay ka tahay islaamaha ifur markay dhahaan tabar bay ka tahay laakiin islaamtu ifur markay ku leedahay soo tii ragoo dhan kaa dooratay soo tii ragoo dhan kaa xolatay soo caruurtaan qurquruux badan oomada dhalin sidaa daraaddeed ifur maxaan ku hela tegaynaa waa maxay maxaa dhaleen ifir macnaheedu waa maxay reeraha iyo nalaga digina wallahu aclam sala allah waslam alay jazaak allah khayr الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين جزى الله الشيخ خير الجزاء ilaahay subxaana wa tacaala sheekh abu alxa ilaahay subxaana wa tacaala runtii ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo miisaanka xasanaadkiisana ilaahay ha ugu daro runtii kelimaad dhaxalgal ah oo fiican oo wanaagsan oo qiimo badan ayuu inoo soo jeediyey runtiina dee hadalkana sheekhaa dhameeyey wax laga dabageeyaa meesha ma yaaliin waxa qura aynu isku waaninayna waxay tahay wataciyaha udunun waaciya dhaga waxweeleeya ayaynu u baahannahay iyo quluub aynu ku kaydinno kelimaadkaasi uu sheekhu ina yidhi ee runtii xadiis iyo aayad ku dheehnaa waa waano xagga ilaahay inooga timi rabbi tabaaraka wa tacaala jazaahu allahu khayra aljazaa salaadii maqrib rugtii mowduuc baa aynu doonayna inaan laga horraysiiyo laakiin salaaddii maqrib baa inoo taagan in sha allahu tacaala waynu isku soo noqon doonaa oo sheekheena sheekh maxamed xuseen eh, weheliye wuxuu inoo geli doona in sha allahu tacaala kun musliman aynamaa kunta muslim ahow meel allaala iyo meesha doonaysidna joog abba waxa weeyaan caalamka kaga noolow waxaa lagaaga baahan yahay an takuuna munqaadan lilaahi rabbi alcaalamiin insha allah salaada maqrib ha loo diyaar garoobo wallaahu aclam wa axkam walaalayaal eh, kolley salaadii maqrib